xaqiiqada bedelkeedi waaye hal fardi haloo tayamum غayra fard walaa yusali bitayamum غayra fardin taasa al markaasa bacdi weysada meesheedii aayadii idaa qumtum ila salaati waa la nasakay waxaa loo nasakay nabiga ficilkiisii yawma alfatxi suubiyey taasaa loo nasakay bianahu sala allahu alayhi wasalama salaa yawma alfatxi fatxa maka maalinteedii hamsa salawaat shanta salaadood waxaa isku dugtay bi waaxidin hal weysa isku dugtay taas ah idaa qumtum hortii waxaa ahay salaad walba oo fardi la dugahay waa lahuweysa qaadahay waa lahuweysa qaadahay sidii tayamumka camal hadda oo salaadoodba walba in loo tayamum rabo saasa ahayd waxay qabahaayeen aayaddan cilmi alla barta waxaa loo leeyahay waxa waaye axaadiisii xadiis waxa naskahaya jira magaciisi aayad naskahaayo aayad yani xadiis naskahayso intaan yani aayadii waaka idaa qumtum ila salaati fagsiluu wujuhakum waaydiyakum ila lmaraafiqi ya ilaahi ee salaad kasta keenaysaa salaad kasto in loo weysa qaata markaad rabtid inaad tukatid be inaad weys qaadisaa keenaysaa weysidii ku horeysa aayadda daahirkeeda waxa waaye wax ay tahayba male marka aayadii waa la nasahay waysada maaheedi waa la nasahay nabigaa nasahay sala allahu alayhi wasalama yawma alfatxi maka fatxiyo yani maanta la furhaayey yani hal weyso ashanta wakti isku tugtay tayamumka sidiis aa baaqi ahaaday waa la nasahin sidiisaa baaqi ahaaday sis ahaay waxaa u daliilka lamaad yani haddana waxaa u daliila ah, bayhaqi a isnaad saxiixa ah ku wariyey ibn cumar aska wariyey waxaa sida yutayamamu bikuli salaatin salaad walba waa loo gebagabaysahaa wain lam yadis wain lam yaxdis haddaw xadasin safka hadii oo waysada ay ka burin wax waysa buriya waad aragteene yani salaad walba waa ugabagabaysahaa xadiidkan a daliil ah waa kadambadaan udaliil ah تيمم sidiis yani bkuli fardin waa loo gebagabaysaa macnaha walaa yusali bتayamumi غayra fardin وayتنفl maa شhaaءa int kastoo asraw halihiis raw oo salaad suna ah waa kudukaa walow kun rakcati siwaad waa kudukaa maxaa yeli waysada kuli fardin ay ahayd ilahay qowlkiisa diidad ah hadda ninkii aayadale hadda qabatid nasakna meha waa himid culamada waxa imaam shaafic uu daceeyeen usul fiqhiga markaas dejiya u daceeyeen allo badi waaweyne dhan waa u daceeyeen sujuud oo oh, u daceey jirna imaam axmed bxambal maxaa yeele wax badan oo oh, yani diinkaay maqnaay oo oh, yani daahirka ah si kala ahay yaa usii socotay aad ku kacay ah, usul inaad suubi usul inaa shaafici yani usaa ah, ah, asala usaa suubi usaa dejiyey waa lagala baxay markaasi xadiid anasaha walow xadiid aaxaad al asix cinda shaafici xadiidka saxiix ba as ضaciif aayad manasakaayo xadiis daciifa aayad manasakaayo laakin xadiis hataa mutawaatir shardi ma ahe axaad ba ahaadee cala alasaxi cinda shaafici yani aayad waa nasakaa aayad qur'aan ah xadiid axaad ah oo saxiix ah waa la nasakaa oo saas axaadi mutawaatir waaye xadiis axaadiis axaadsaa u badan inama alacmaala kusoo bilaabi be kowi ulu bilaaba biniyaati intii awalkiisi dhan intii saadiga laga soo gaaro waxawaay kulis axaad waay sidcu nabigaas sidcu cumar intii ka wariyey saxaabigii magacii taabicigii taabi intii ilaas ala kuli axaad waay waxaas mutawaatirka naqdi gadaal lama boqol wasiya wariyeen intaa waay acidla deji waa diinkan degsan laboogodo waa dhib waa waxay himid qawaacidaas leeyahay waxaas leeyahay yani wax kasto hadda fiiri ayadii daahirkeeda waa kana haddii salaad u yani waysaaa fasil dhaha ay leeyihin wujuukum idinya dhaha waaydiyakum yani labadii gacma dhaha inti wamsuuruusukum ila kacbayni ayadaas waay ayada daahirkeeda waxa waaye kuli salaad in wajigaada dakdid gacmaka dakdid waysaqaadatid calaa kuli xaal yani salaad walba in lawaysaqaato yani aayada ay keenaysaa aayadii saasay ku joogta mudda ilaa fatxu maka laga gaaro yonkii fatxi maka aanoogayaa shanta salaadood hal wayse kaliyaa sudugtay macnaha waay ways adawaad abgabagabade ways isbedelka ahay siila loo dhaafay aakhir gabagabada seeday ku baaqi ahaatay xadiidkii oo bayhaqi wariyey isnaadkiis ibn cumar laga wariyey oo saxiixa ahaa daliil ah maxaa tiri yatayamamu waa lahu gabagabaysaa likuli salaatin wain lam yadis wain lam yadis hadis xadasin maxaa yeele haddana tilamaada hawaaya dhahaalo daruura waaye fardi waxaa lamid ah hmm, oo salaada la jogto fardi dawaafaa lamid ah khudbat kamid ah calaa kuli xaal kulligeedi hal tayamum qolu kulmiyo mamnuuc waaye maansaxaayo yani salaada jumcada la dukhaayo io magaciisi i ninka hadii oo imaamka yani bin tayamum lagala waasyahay hal tayamum maku dukahaayo jimcadane khudbadana waa utayamumaa yani fardi waaydane iyo haddane waxaas utayamumaa salaadii lama dhawaafna saas oo kale waaye lama dhawaaf oo fardi ane yani ine hal tayamum looma kulmihaayo dhawaaf fardi iyo dhawaaf oo salaadana saas oo kale salaat ljumca iyo khudbadeedii saasa kanana muctamad ah waa xaal isku haasta marka si khudbada jumcada fardi kifaaya waaye maxaa jira waa la haleeshiyey fardulceenki aa la haleeshiyey fardulceen aa la raacsiyey maxaa ciidi waxay joogtaa rakcateen maqaamkiisay joogtaa ala لأن الوضوء كان لكل فرض لqوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة تيمم bedel waaye canhu xagiisii waxaa lu naskay kuwaysada waxaa lu naskay waa la naskay xadiikiini sheegna waay والnadru salaadii nadarka ahayd ka fardin maho والnadru والnadru nadarkii salaadii nadarka ahaydne waxay lamid tahay ka fardin fardigay lamid tahay sidan saas oo kale waaye haddaad tiraahid ina salaad inaan aan nadri inaa yani salaadaa nadri aditay salaadii nadarka lama ragta muraadka aan helo waaa waaa dibisay ilahaan salaad aan dugta aan nadri nadarkii waa fardiyoobi waad ku dukatay salaad waaxid bay ku dukayeysaa sidii salaad badan kaleeto oo nadar ah kuma dukayeysid bs hal salaad keliya akadukaysaa salaad nadraad nadarti haddii istinadarka kudukati ama fardi aad dukati masalan aad dukati salaad nadarka oo lagarabaad og tahay lama rakac nadar inaan dugto afar rakac inaan dugto waxay nadar ahay kulli doorkatii kudukatay koy nadarka kuma dugtayaysid waa utayamumaysaa fadil waaye itayamamu yani waxa waay maxaa itayamamu yani yusalii maxaa tiri walaa yusalii bitayamumi gayra fardin والnadru ka fardin fi ladhari manaan qabano nadru nadarkii ka fardin waa lamid fardasatuu yahay fi ladhari manaan qabano fardi caynigiis lamid yahay fi ladhari maxaa yeele waa kuwa ceynoowey naadirka waa ku ceynoowey salaadii maktuubada aheeda shabahay inaa fardi kaleete oo muada ah inaas la kulmiyo ma u banaanaa waa kama ansaxaayo muada ahaatiya fardigaas tolqabaha ahaatiya bitaymum waacidinku ma banaanaa walasaxu hoolka fiyowda badan sixatu janaa'iza haad yaalo oo janaaza ah yani asaxidoodi waaye yaalo maca fardin fardi fardi keliga lala qabo hal fardi hal fardi keligiis lala qabo oo janaaza macegeeda ah walasaxu kolka fiyugida badan fard ljana sixat ljanaa'iza janaa'iza halkii yani saxidooda waaye hadda inta maxaan soo nidhi yani fardiga lamaad waxaas u tayam kale nadrka alfardi ka fardi waay yeeli nadrkidku nadarti fardi waay manaqahaayo sunoo kale manaqahaayo in loo gabagabaysta waayo laabudda in loo gabaysta waayo wal asaxu yani koolka fiyood badan fardiga oo yani wato sunno maxaa waaye janaaza macnay sirishaa wal asaxu sixatu janaa'iza janaaza sixadeeda waay maca fardin maala janaa'iz badan waay asugabagabaystay ma janaa'iz badan maca fardin janaa'iz badan asugabagabaystay hal lama saddex intaa min baab alula waay masalan ba yani waa gabagabaysatay duhurta duk duhurkii aa dukatay salaad janaazana ma janaazana waa kudukahaysaa hal janaaza kudukahey lamaa kudukiyey sadexaa kudukiyey ilaa inti laga gaaro iskasta kudukiyeysaa inti laga gaaro maxaa yeelay janaa'isyaalka hal hay yihiinba ahaadaane marba hal fardi le suna yani tayamum kudukiyeysi amaa janaazo intay gaarta a gaartee tayamum ma baaheyso macnaheedi waxa waaye sunadii inkastoo ay tahay fardi yani janaaza fardi dad leeyahayo asoodi fardiga ka tahaye yani inkastoo fardi ay tahay inkastoo fardi ay tahay yani waxaa la yeelay intaan yani haddii ay kuceenoodo idoo xaadira <laughs> hadii usoo nin keliya maha asjoogo way kuceenooda aba kuceenooda maca dalika usoo maha joogin asax sixatu janaaxiza macnaha waxa waaye janaaza walbe maca fardin waanse fardi keliya ku gabagabaysatay waxaa ku dukatay magaciisi hal fardi markaasay janaaisna waa raacihaysaa janaaisya dambe oo badan kale waay leeyahaa waa raacihey bitaymumin waaxidin aas ku raacihaysaa wainta cayana caleyhi korkiisa aba ku ceenoogo janaazi halkaaba ku ceenoogaan macnaha hawaaye meehaassu joogo oo xaadiray heyrkiisa ma joogo idana waxaa layihi jins alfaraaid kama mid ah fardaa kama mid eh waxay lamid tahay kan nafli tarkigii banaanaashadii kan nafligay lamid tahay maxaa yel dadka hadii faraaid ay fardulceyn ay ahaa lahayd nin kasta tukalahay nin kastoo waaye haddii hal xafa istugto si kale waa ka dhacaysi marka waxay shabahdi nafligay shabahdi taas daraadeedii janaaza badan hadii la keena meha ay joogaan haddii fardi la dugtay dohor adukatay tayamkii oo oo duurka dukataya hadi جناaز mto xاadiran ama ad lakulantid ad kudukeysa hal kalo hal tayom keliya akudukeysa haba kuwa ceenoodo yani غeyrkaadi maha ma imaani غeyrkaadi ma joog masoo xaadirin maxaa yeelay ida faraaid alcayaan jinsigeeda kama mid dhaafada waay nafli ay latoo tahay filjumla ahaan tagideedi ka tagideediba hadii dad kale mahajo ilaa waa ku banaane sunadii oo kale waaye marka suna baa la raactiyey doonyaalka ay janaaisa waa raactiyey intaad doontid janaasyaalka kaleeta waa raactiyey way fardi ahay hal fardi bay kutukayaysaa ee janaaisa fardi maahin inama nasi cida alkamsi kafaahu tayamum lahuna subxaan allah alxamdu lilah oo nasiya halmaama cida alkamsi shanta salaadood midoodina ki halmaama kafaa waxaa kaafiya tayamumun a kaafiya kafaa waxaa kaafiya humankaasi tayamumun hal gabagab baa kaafiya lahuna shanta salaadood inaas hal gabagaba u gabagabaysaa kaafiya walasaxu qowlka fiyowel badan anaman khaftinasi halmaama icda alhamsi shanta salaad midoodii kafaahu waxaa kaafiya tayamumun a tayamumo ah, tayamuma kaafiya lahon meesan salaadood asu tayamumo hal tayamum asu tayamuma kaafiya wainama nasiya walaasa kolka fiyo badan wainama nasiya niki halmaa mukhtalifatayn lama salaad oo iskhilaafsan salaa waa dugtaa kulu salaatin salaad la arko bitayamumin asku dugtaa in shaaa hadoo doonay tayamama waa gebagebaysaa marateen lama goor wasalaa waa dugtaa bilawali tayamumka horoo arbacan afar salaadood isku dukaa wilaan xariir wabitaani tayamumka lamaadne arbacan afar isku dugtaa oo laysa an ahayn minhaa yani afartaas oo shanta aan kami kuwa oo awalka aan kamid ahayn alatii si oo badacat bilawdi bihaa iida oo mutafaqateyneas halmaamay lama salaad oo oo amase si waxau halmaamay yani mutafiqatayni lama salaad oo iswaafaqsan sala duhra sala alhamsa shantii waa dugtaa maratayni lama maro ou dugtaa bitayamumeyn lama tayamumasu dugtaa walaa yatayamamu lifardin qabla wakti ficlihi wakada nafl wlmuakatu biasaxi manaan qabano eekhana imaam nawaawi xasi radia allahu tacaala anhu waarضaahu macnaha xafka hadii lama salaadood is salaadsanas halmaamo waxaa loo wadaa hadii salaad lama salaadas halmaamo lamada salaad waa lama salaad iskhilaafsan waxaa loola jeeda waxwaaya lama iskhilaafsan i lama mutafiq ah yacni waxyaabaha oo suuro geli karo halyoom keliya dhexdiisii oo suuro geli karo masalan ba mm-hmm, duhur iyo casir asalmaan duhur iyo casir yani ow amase subax iyo duhur duhur iyo subax marka waxaa laleeyahaa kuwaan mkhtalifateen waaye manaha mkhtalifateen sidaan waaye manaha duhri casr maalinto keliya ashalmaami halmaali dhexdiisa ashalmaami lama salaad oo iskhilaafsan manaha waxa waaye duhr iyo casr ama se subax iyo ama subax iyo duhr ama duhr iyo subax intaa kadhig hmm. lamadaa waxaa laleeyahaa lama mkhtalifateen waaye manaha mkhtalifateen sidaan waaye yani lama labaati afar saac dhexdoodii waxaa waajibaa shan salaadood aa waajibay inaad dugto shan salaad inaad maalintii labaati afarta saac dhexdood isku dugto ah waajib ahay lama duhur ma kulmaayaan labaati afar saac dhexdiisa lama duhur keliya ma kulmaayaan yani shay oo magaciis labaati afar saac kulmaynin waxa waaye lama duhur lama casir lama maqrib lama cishaa lama subax intaha kuli yani ma kulmaayaan mutafaqateyn alhira hadis halmaamo lama salaad oo iskhilaafsan salaad walba waxaa sudukahaa salaad walba waxaa sudukahaa hal tayamum waa sudukahaa <coughs> dariiqaan dariiqado waaye dariiqad ibn kaas ay dhahayaan hmm. taasa sudugto a bari idimadiisku bari ahaysaa masalan waxaad halmaantay lama salaadood oo shanta salaadood ka mid ah ceyntoodina ma ogtihid mm. lama salaad khilaafsan maakata ad yani halmaamay ama yani kuwa mutafiqey ah adiga makasaysid yani ceyntoodii lamada salaadood yani mag lamadaa salaadood ceentoodiina ma ogtihid maasay waa geba gabaysahaysaa yani waa jugtahaysaa manaa <clears throat> waa dukihaysaa <clears throat> shanta salaadood silaan aa dukihaysaa haddii sra laba maraas gabegabaysaa kayfiyadooda calaa kuli xaal waxa labaadi oo labaadi goowaaya waxa waaye lama fardi oo lamadii lahalma kuwi lahalmaami cadadoodii ah waxa la halmaami figiisa shan waaye waxa oo magaciisa oo oo maqan waxa waaye lama walxaanood lama salaad waa maqan waa dadaaleysaa lama gooraad gebagebaysaysaa si hore waxaa ku dukaysaa afar oo xariir u dukiyaysaa misaal waaye kan macnahaas waa gebagebaysayay waxaa dukiyay subax iyo duhur iyo casir iyo magrib iyo cishaa haddana marlamaada gebagabaysi haysaa duhurkii ma kasoo bilaaweysid waxaa dukayay salaat alcasri waxaa dukayay maqrib iyo cisho iyo subax casir iyo maqrib iyo cisho iyo subax afar lamada ragcad lamada salaad oo la baadigoo waayo ayntoodii malakasin afartii horo afartii hore dukasi halaad ku heshay yani ixtimaal ahaan waayo hal yaadka heshay afartii lamaadne oo dukata iidana hal calaa kulli taqdiirin haddii la raadiyo ama arbacadii afartii as dugtay waxay ahaysaa lama oo magaciisii oo ka mid ah oo amase hal iida kamid ay ahaysaa oo amase lama oo afartii ka mid ah walaakin haddii la celceliyo afartan waxaa baaqi ahaa hal adimadiisku baaqaha bilaa shak hal adimadiisku baaqay haysaa tii hore maxaa sugtay afar xadiidasku sugtay tii lamaadna afar oo tii kamid ahayn ti soo bilaawday aan kamid ahayn ali wa wain nasiya mukhtalifatayn lama salaad oo ishilaafsan haddoo halmaamo macnaha waxaa loo jeedaa lama salaad duhur iyo magaciisii subax oo iskhilaafsan macnaha waxaa loola jeedaa mukhtalifatayni oo mukhtalifatayni yani hal walxaa ayoon dhexdiisii wuxuu ku suura karaa la yihah waxaa suura geli kara waxa waaye lama salaad iskhilaafsan duhur iyo casir duhur iyo subax intaan waay waxaa la yidhaha kuwaas mukhtalifatayni ayaa la yidhaahaa mukhtalifateyn macnaheedi sidaan waayo hal yoon dhexdiisa labaatan afar saaca waxaa waajibaa shan salaadood aa waajibay yani lama duhur ma kulmi karaan labaatan afar saac dhexdiisii mumkin ma aha inaa lama duhur ay kulmaan ama lama suux ay kulmaan alama casr ay kulmaan ama lama maqrib alama cisho kika taraahid kuwaas mutafaqateena laleeyahaa yani lama iswaafaqsan waayo lama maqrib lama cisho lama subax kuwa iskhilaafay kuwaan waay balfakeene marka waxaa tukahaa salaad walba salaad cadko waxaa ku tukahaa hal tayamum aska tukahaa shantii salaadood kiiba waa tayamuma calaysaan waxaa la digayohayaa salaada as halmaami ceenteedii us macnaha waxa waaye tis halmaami ceentoodii tii tahay ma duhur may ahayd casir may ahayd maqrib ma aha subax ma aha ma kasaayo markaasi waxaa waaya nasbaadi gooba waayo yani waxaa dimadiisku bari ahay si walba in asutayamumo si walbe tayamum asutufaha sala kula salaatin bitayamumin asutufaha muqniga dhahohay dhamaantamanhay caynteeda muhlasayta oo macnaha waxaa ka lama mukhtalif ah oo cayntoodana aad garahaynin marka waa tayamumeysaa waad tukahaysaa si walba oo taymumaysaa waa dukiyaysaa haddii sala lama maras tayamumaa oo kale lama maras tayamumaa tayamumka oo saas dukaha tayamumka lamaas saas dukaha yani inta waay haddii rabo waa tayamumaa halka mid la arkaba haltee marka afarto afar duhr camal waay iyo maqrib sala d alfaraas dukahaa duhurkii iyo casirkii iyo maqribkii iyo cishihii tayahunkaas asku dughaa afartii askusoo kiskusoo bilaawda aan ahay afarna waxaa isdughaa oo kisku bilaawda ahayn macnaha kisku bilaaw duhur meeno horeys haddana waxaa isku casir iyo maqrib cisha iyo subax tayahun kala isku markaasi dimadiisa yaqiin ahaanay u bari ahaysaa waxaa la halmaami waxay naqahaa marka ama duhur o halmaami ama yani subax o halmaami ama midkooda o halmaami وعalى kuli تqdiirin mid walba oo min waxaa kutukahaa tayamum ama tis soo bilaawday ama hadii soo bilaawday duhuraas dugtay casiraas dugtay maqribaas dugtay isku bilaabay subax yaqiin ahaan uma bari ahaayo maxaa yeelay waxaa la arkaa lamada la halmaamo cisha keliya inay ahayd halna subax waxaan ahayn inaan ahaay alaa kuli xaal tayamumkii hore waxaa ku ansaxaayay hal salaadood oo cisha aan ahayn talamaadne cisha ma dukanine yan cisha ma dukanin lama tayamumas kaaftoomaa maxaa yeele waxaa la halmaamay lama ay ahaayeen hmm. Hmm alaa kuli haal inta kaman ixtimaalood waay ama yani aلظuhr وasub ظuhr i subax tayamumki horey isku dugtay subaxna ki isku dugtay ixtimaalko waay haddana yani midoodiya yani saddexdii kaleete midkooda isku dugtay waxay naqatay lix ixtimaalaad waaka ay naqatay marka maxay naqat kulli kaman ixtimaalaad yani intaan qaacida dheer oo kaleeta ku jirtaa alhaan hadii u dhow intaan waaye oo lasoo dhow marka waaa lagooy oo la jirihayo lama fardi waayo oo inta la halmaami tiradoodi ah waaa kuwa oo lagu halmaamin o halmaami oo la lakaseeni shanta salaadood dhexdoodi waaye waaa laga halmaami mansiyo fiiga shanta salaadood waaye marka adig waa lagaa rabo oo kaa maqan lama waayo lama fardiya ah kaa maqan marka waa dadaaleysaa lama goora tayamumaysaa kii hore waxaa ku tukayay tayamumkii hore afar afar afar salaadood afar fardiya ku tukayaysaa xariira u dukayaysaa misaalko waay kan waa dukahey waa gebagabaysay subaxaa ku tukayey duhoraa ku tukayey casraa ku tukayey maqrib subax eh, oh. iyo duhr iyo casr eh, iyo maqrib oho eh, haddana waa gabagabaysaa mar lamaad duhurti hore duhura ku bilaabatay ma kasoo bilaaweysa waxaa dukeeyey haddana salaatu lcasr dukeeysa maqribkaa dukeeye cishihii iyo intaas casr iyo maqrib iyo cishi iyo subax lamada salaad oo la baadigoowaay waxa waaye oo ceyntooda aan la aqaanin afartii horo hal ah heshay afartii lamaad idan hal ah calaa kuli taqdiirin hadii la raadiyo ama afartii oo lamadaas yani maxaad dugtay lama aad ka dufatay afartaasi amase lamadii afartii dambaysay kamid ahaysa laakin hadii loo celceliyo afartii hal a magaciisa gemadaa ku baaqahaysaa hal kaliya baaqahaysaa gemadiisii bilaa shaka waa bari ahaatay ti horo afar fulan ti lamad afar oo ti horo lagu soo bilaawda aan kamid ahayn oo mutafaqatayni lama kale o amase hal asaxu qolka siiwada badan nafsiga waa halmaamay mutafaqatayn lama salaad iswaafaqsan as halmaami macnaa sala hamsa maratayni bitayamumayni salaa yani waa dukahaa shantii salaadood maratayni dukaha bitayamumayni lama tayamumasku dukahaa لمa تيمم skdkha لمa skdkha o amase متفقتyن متفقتyna تlمaamay amase waa shaki inay iswaafaqsan yihiin lama duhr inay yihiin lama casr inay yihiin waa shakiyo haya ayntooda ma oga yaعni lama yani lama mutafaqne lama yoon lay dhaci kartaa alyoon dhexdiisii lama duhur malhela mal arkaayo lama duhur alyoon dhexdiisii ma suurooyi karto lama